alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaa inoogu dembeeyey xadiidka boqoliyo shan iyo toban macnaha xadiiska waa dul marnay oo waa laqbaynay fawaa'idda xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mida munaafiqiintu inay dhaleecayn jireen mu'miniinta oo camal khayr ay la yimaadaan ay ku dhaleecayn jireen marka dadka mu'miniinta wax wanaagsan ay la yimaadeen in lagu dhaleeceeyaa ama niyadooda la tuhmaa oo la yidhaahdaa qasad wanaagsan ugama jeedaan inay akhlaaqda iyo dhaqamada munaafiqiinta ka mid tahay baa laga qaadanayaa yacnii labada qolo qolona ma badbaadin qoladii waxa badan bixisay iyo qoladii waxa yar bixisay qolo walba waa dhaleeciyeen sida ku soo aroortay riwaayaad kale la soo wariyey oo aayadda sababnuzuul u ah cabdiraxmaan ibnu cawf baa wuxuu keenay xoolo aad u fara badan oo dahab fara badan ayuu keenay ow sadaqa ahaan u bixinaayo dabeedna markay ka yaabeen bay waxay yidhaahdeen ilaahay dartii ugama jeedee istusnimuu uga jeedaa waa muraa'i bay yidhahdeen waa ittihaam niyadiisa ay tuhmaysanayaan oo ay leeyihiin qasad wanaagsan ugama jeedee wuxuu uga jeedaa istusnimo nin kalaa yimi oo saxaabada ka mida ah oo abucaqiil al ansaari la odhan jiray wuxuu ahaa nin markaa aan waxba xoolo fiican aan haysan muruqiisa ku shaqo taga ayuu ahaa dabeedna wuu soo shaqaystay markuu soo shaqaysto wuxuu soo helay laba saac labadii saac buu kala baray midna reerkiisu u reebay midna sadaqadii buu u keenay markaasay waxay yidhaahdeen ilaahay khani buu ka yahay kan saaciisa kiina waa dhaleeceeyeen aayaddu sidaas yadaa bay ku soo degtay marka waxaa laga qaadanayaa xaqdarro in muuminiinta lagu dhaleeceeya niyadooda la tuhmaa ilaahay dartii ugama sheedin la yidhaahdaa inay ka mid tahay akhlaaqda iyo dhaqamada munaafiqiinta in laga taxadirana inay tahay baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa sadaqadda in lagu dadaalo oo markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sadaqadda amray ama aayadda sadaqadduba ay soo degtay sadaqadda buurinaysaa saxaabada qaarkood waxay samayn jireen inay xamaalnimo tagaan oo dushooda wax ku qaadaan oo ku xamaalaan si lacagta ay ugu shaqaystaan xamaalnimadaas wax ka mida ah ay u sadaqadaystaan marka waxaa laga qaadanayaa hayntaadu waa yar tahay loogama hadho sadaqadda sadaqadana fadligeed iyo ajarkeedu waa weyn yahay marka in la raadiyo oo laysku dayo sadaqadda in la baxsado ayaa markaa fiican xadiidka boqol-iyo toban assaabic cashar baabkana waa xadiiska toddobiyo tobnaade can saciid ibni cabdilcasiis can rabiicata bni yaziid can abi idriis alkhawlaaniyi can abi darin jundub ibni junaada jundub ibni junaada radia allaahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam xadiidkan sheekhu markaa caadadiisa isaga inay ahayn wuxuu soo taxay sanadkii qayb ka mida ayuu keenay oo soo taxay wuxuu ka bilaabay saciid ibnu cabdilcasiis oo muftigii dimashik ahaa iyo faqiiheedii wuxuuna u xadiidka marka uu dhammeeyo ayuu wuxuu keenayaa hadal ku saabsan inuu markaas saciid yidhi kaana abu idriis a idaa xaddasa bi hada alxadiisi jasa calaa rukbatayhi marka si saciidkan loo garto sanadka inuu ku jiray ayuu markaas sanadkii saciidka uga bilaabay ilaa aakhirka xadiiskay ku imanaysaa markuu marfuuca dhammeeyo inuu saciid hadalkan yidhi marka haddaan khalfiye laga haysan waxaa lays odhan karaa saciidkani waa kuma sidaasuu markaa saciid ibnu cabdilcasiis attanuukhi ugu bilaabay isna wuxuu ka warinayaa rabiicata bni yaziid buu ka warinayaa oo isaguna faqiih ahaa oo fuqahadii marka waxa weeye yacni markaa shaam ka mid ahaa abu idriis alkhawlaani buu isaguna ka sii warinayaa oo caa'idullah la odhan jiray oo isaguna taabiciintii ka mid ahaa yacni markaa sheegana abidarrin alkhifaari ayuu xadiiska ka warinayaa jundub ibnu junaada ayaa la yidhaha jundub yacni markaa daalka in la godo iyo in la kordhigo laba wajaa iskaga sugan can inabiyi sala allahu aleyh wasalam abidar wuxuu ka warinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ka warinaya fii ma rawaa can illaahi tabaaraka wa tacaala kii uu markaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey allah ka soo wariyey ayuu abidarna nabiga ka sii warinaya calayhi salaatu wasalaam tabaaraka ilaahay baa barakadiisa iyo khayrkiisa fara batay wa tacaala allah baa korreeye annahu qaal inuu allah yidhi yaa cibaadii addoommadaydow waa xadiisulqudsi oo xadiiska hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu allah ka warinaayo xadiisulqudsi baa la yidhaahdaa xadiisulqudsi ayaa la yidhaahdaa marka eh, xadiiskana waa noocaas annahu qaala yaa cibaadii allah wuxuu yidhi addoommadaydiiow innii anigu xaramtu dulma waxaan xaaraantinimeeyey xadgudubka iyo dulmiga calaa nafsii daatadayda naftayda ayaan ka xaaraantinimeeyey daatadaydaan ka xarima yacnii anaa iska xarimo iska xaaraantinimeeyey inaan dulmi sameeyo wajacaltuuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu waxaanan ka yeelay dulmiga dhexdiinna mid xaaraanaan ka dhigay oo idinkana waa idinka xaaraantinimeeyey falaa tadaalamuu ay falaa tatadaalamuu ha isdulmiina bimacnaa qaarkiinba qaarka kale yaanu dulmiin waa min baabi xadfi ixda taa'ayn labadii taa'ood baa mid ka mida la xadfay yaa cibaadii addoommadaydow allah baa yidhi kullukum dhammaantiin daallun waa lumay oo waa lunsan yahay ilaa man hadaytuhu midaan hanuuniyo mooyaane intiinna kale waa lunsan tihiin oo bimacnaa shareecada kuma qumanidin ama waxa weeye markaa aqoon markaa diinka uma lidin aqoon diinka uma lihidin mooyaane midaan markaa dee garansiiyo baro fastahduunii i hanuun weydiista ahdikum waan idin hanuuninaya haddaa i hanuun weyddiisataani yaa cibaadii addoommadaydii oo kullukum dhammaantiin jaa'icun waa gaajaysantihiin ilaa man atcamtuhu midaan quudiyo mooyaane oo aan cunto siiyo mooyaane intiinna kale waa gaajaysantihiin fastatcimuunii iga cunto dalboo cunto i weydiista utcimkum waa idin quudinaya haddaa cunto i weydiisataan yaa cibaadii addoommadaydow kullukum dhammaantiin caarin waa qaawantihiin ilaa man kasawtuhu midaan waxwiye mooyaane midaan dhar siiyo aan anigu arri tira mooyaane intiinna kale waa yacni qaawantihiin faistaqsuunii aksukum faistaqsuunii iga markaa dhar dalboo dhar i weydiista aksukum waa idin huwinayaa dhar baan idin siinayaa haddii a ii weydiisataane yaa cibaadii addoommadaydow innakum idinku tukhti'uuna waa gafaysaan billeyli habeenka gudihiisa waa gafaysaan waannahaar iyo maalinta gudaheedaba waa gafaysaan wa ana akfir adunuuba jamiica anna dembiyadaan dhaafaa jamiican xaalay dhammaantood yihiin ama tawkiidba u laqbee jamiican dhammaantood waa dhaafaa tukhti'uuna iyo takhta'uuna labadaba waa loo dabdiyey takhta'uuna haddii la yidhaahdo oo labadaba la kordhigo ta'da iyo ta'da waa khati'a yakhta'u ayay noqonaysaa khati'a yakhta'u khit'an oyadu waa iska caddaho waa dembiga loo badrheedhaa la yidhaahdaa khati'a yakhta'u khit'an sida laakiin markaa kale marka loo dabdiyo waa siday inoogu dabdisan tahaye tukhti'uuna oo ta'da la godo da'dana la hoos dhigo waxay noqonaysaa marka akhta'a yukhti'u inay waxaana macruuf ahayd oo caan ahayd akhta'a in loo isticmaalo markaan qaladka loo badrheerin ee kama arrinkaasi u dhaco xaaladda noocaasa akhta'a yacni markaa u qaalib ahaydoo loo yaqaanay haddana waxaa loo jeedaa dembi loo badrheedhaa loo jeedaa dembi loo badrheedhay ayaa loo jeedaa marka akhta'a yukhti'u fahuwa mukhti haalibku ha ahaado dembiga aan loo badrheedhin inuu ahaadee laakiin marmar baa loo isticmaalaa si qaliil ah dembi loo badrheedhay in akhta'a la yidhaahdo saas aawadeed baa imaamu nawowi odhanayaa waa luqo qaliilo ahoo luqadii qaliilka ahayd bay ku socotaa oo akhtaa in loo isticmaalo dembiga loo bareeray yacni noocaas ayay markaa noqonaysaayo waa luqa qaliila waa luqa yar tii qaalibka ahayd ma aha haalibku sida kale ayuu markaa ahaa luqadaasina waa luqa saxiixa qur'aanka laftiisana dee waaba ku timiyo ina qatlahum kaana khita'an kabiira khata'anna waa la akhriyey saddex qiraa'a ku sugan markaa erayge yacni waxa weeye khit'an waa sida macruufka aynoo ahay aynu naqaani khata'anna waa la akhriyey khata'an marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa waa ismu masdarkii akhta'a weeyi akhta'a yukhti'u ikhtaa'an marka khata'an marka la yidhahdo ismu masdar bay noqonaysa waa ismu masdaroo u sugnaaday akhta'a u sugnaaday marka khata'antaa qiraa'ada kale sabcigaa ku timi qur'aannimaa loo akhriyey oo quraa'u sabcaha qaarkood baa akhriyey waxay noqonaysaa maadadan inay tahay akhta'a marka waa luqadii qaliilada ahaydee uu sheegaayey imaamu nawowi u sheegay calaa kulli xaal waxaa loo jeedaa dembi loo badrheedhaa loo jeedaa oo macnaahaan laga tilmaamayaa hadda innakum idinku tukhdi'uuna waa gafaysaan bileyli habeenka gudihiisaa gafaysaan bacdu waa darfiyo waannahaari iyo maalinta gudaheeda ayaa gafaysaan wa ana akfiru dunuuba jamiica anna dembiyadaan dhaafaa waad xaalayn kartaana waxaa gefaysaan walxaal ana anigu akfiru aan dhaafaayo addunuuba dembiyada aan dhaafaayo jamiican dhammaantood aan dhaafayo faastakfiruunii yacni dembidhaaf i weydiista akfir lakum waan idin dembi dhaafayaa haddaad dembidhaaf i weydiisataani yaa cibaadii addoommadaydiow allah baa odhanaaya innakum idinku lan tabluquu gaadhi maysaan darrii lurkayga gaadhi maysaan inaa i lurtaan ama i dhibaataysaan ma gaadhi kartaan fatadurruunii dabeedna ay dhibtaan yacnii si ay i dhibtaan yacni dhibtayda ma gaadhaysaan si ay dhibtaan ima dhibi kartaan walam tabluquu ma gaadhaysaan nafcii waxtarkayga fatanfacuunii dabadna ay anfacdaan yacnii dhib iyo markaa dheeftoonna yacni iima tari kartaan waxna iima yeeli kartaan yaa cibaadii addoommadaydiow low anna awwalakum haddii kiinna idinku horreeyey wa aakhirakum yo kiinna idinku dambeeye wa insakum yo kiinna insigaa iyo wa jinnakum kiinna jinka kaanuu ay ahaadaan cala atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum ay calaa taqwa atqaa qalbi rajulin nin qalbigii ka ugu taqwo badan taqwadiisa qaar ku sugan ay noqdaan calaa taqwa atqaa taqwa baad qadari min baabi xadfi lmudaaf calaa atqaa qalbi rajulin nin qalbigii ka ugu taqwada badan ee taqwadaa qaar ku sugan hadday wada noqdaan yani taqwadaa taqwo la mida qaar ku sugan haddaa wada noqotaan dhammaantiin ninkaasoo waaxidin keliyo minkum idinka idinka mida maa zaada daalika kaasi ma kordhiyeen fii mulkii mulkigayga kuma dareenoo kuma kordhiyeen shay-an waxba kuma kordhiyeen shay yar kuma kordhiyeen walow shaygaasi aad ba ha u yaraabo yaa cibaadii addoommadaydiiow low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum haddii kiinnii ugu horreeyey wa aakhirakum iyo kiinna ugu dambeeya wa insakum iyo kiinna insiga ah ee aadamiga ah wa jinnakum iyo kiinna jinka ah kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin ay calaa fujuuri afjari qalbi rajulin nin qalbigii ka ugu fujuurka iyo faasiqnimada iyo xumaanta iyo kufriga badan faajirnimadiisa qaar ku sugan hadday noqdaan ninkaasoo waaxidin keli ah maa naqasa daalika min mulkii shay'a taasi waxba uma dhinteen mulkigayga shaynaba uma dhinteen walow shaygaasi haba yaraadeen yaa cibaadii addoommadaydiow low anna awwalakum haddii kiinnii ugu horreeyey wa aakhirakum kiinna ugu dambeeye wa insakum iyo kiinna insigaa iyo wa jinnakum kiinna jinka ah qaamuu ay istaagi lahaayeen fii saciidin waaxidin bannaan keliya ay istaagi lahaayeen fasa'aluunii ay weydiisan lahaayeen danahooda fa acdaytu aan siin lahaa kulla insaanin qof kastaba mas'alatahu su'aashiisiyo wuxuu i weydiisanaayo o iga baryaayo aan siin lahaa maa naqasa daalika mima cindii maa naqasa daalika kaasi ma nuqsaamiyeen mimaa cindii waxa agtayda ku sugan kama nuqsaamiyeen ilaa kamaa yanqusu almikhyadu nuqsaamin la mida mooyaane nuqsaaminta irbaddu ay nuqsaamiso yacnii naqsan ilaa ka naqsi almikhyadi oo maada waa masdariye nuqsaamin la mida nuqsaamintay irbaddu nuqsaamisa mooyaane idaa udkhila marka la geliyo albaxra badda markaa la geliyo intay badda u dhinto ka dhicisa badda oo ay ka nuqsaamiso biyihii badda ay soo qaadi karto irbaddaas qadarkaa in la eg mooyaane wax kale kama nuqsaamisin kulligood haddii addoommada insigoodi iyo jinkoodii iyo koodii ugu horreeyey kooda ugu dambeeya dhammaantood ay wada baryi lahaayeen mid waliba wax alle wuxuu doonayo i weydiisan lahaa mid walba wuxuu markaa allah weydiistayna allah siin lahaa yaa mulkiga ilaahay wax u dhinmay lahaa ma jiro waxaa alla hayo iyo khasaa'intiisa waxba kama nuqsaamiyeen waxba kama nuqsaameenoo waxba uma dhinmeen waxa irbaddaasi ka dhiciso badda marka sidaa loo geliyo qadarkaasoo kale mooyaane wax kaloo ay ka nuqsaamin lahayd ma jirto intana taqriib laynagu fahansiinayaa looga jeeda irbad bad la geliyey maxay biyihii badda ka nuqsaaminaysaa ka dhicinaysa qadar intee leg bay soo qaadaysa dee yadunbaa soo qoyaysa sooma ya ila guda waxay ku qaadda ma lehe yadunbaa qoyaysa marka dee waxay waxaa la odhan karaa waxba kama nuqsaamin badiyo waxay ka dhicisay ma jirto yaa cibaadii addoommadaydiow innamaa hiya acmaalukum uxsiiha lakum innamaa hiya camalladu acmaalukum waa camalladiinnii uxsiiha lakum xaalaan idiin koobaayo bacdu ahlicilmi waxay u celiyeen acmaashay u celiyeen oo khayr iyo sharba ah oo ayay markaa u celiyeen markaa hiyada bacdu ahlicilmina waxay ka dhigeen damiiru lqisa inay tahay haddii damiiru lqisa loo fasiro innamaa hiya yacni qisadu waxay tahay acmaalukum camalladiinnu hee uxsiihaa lakum waa idiin koobayaa oo waa idin ururinayaa waa idin xafidayaa ixsaagu waa shayga in markaa tiro lagu koobo ayaa la yidhaahdaa ixsaaga xaggee laga soo qaatay shayga marka tiro lagu koobaayo in ixsaa la yidhaahdo waxaa laga soo qaatay min alxasa oo carabtu waxay ahayd ummadan wax qorin haalibkeedu iyo majuuratigeedu inaa ummatun ummiyatun laa naktubu walaa naxsub nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ummad ummiyaanu nahay wax ma qorno waxna ma xisaabinno waxaa loo jeeda min xaysu alghaalib wa ilaa afraad wax qoraa waa jireen marka waxay samayn jireen waxay doonayaan inay tiriyaan inay quruuraxa ku tirsadaan quruuraxa ayay soo qaadi jireen dabeedna quruuraxaasaa lagu tirin jiray halkaasaa laga soo qaatay ixsaaga wacadduha bilxasa waa in quruuraxa lagu tiriyo ya waatuu shaacirku yidhi walasta bilaksari minhum xasan wainama alcizatu lilkaasiriin ma tihiid mid ka quruurux badan markaa isu quruurux tirsataan aduu kama farabadnid buu u jeedaa kama quruurux badnid haddaa marka isaga adiguna reerkiinna aad ku tiriso quruurux isaguna reerkooda quruurux ku tiriyo adigu kama quruurux badnid buui wa inama alcizatu lilkaasiri cizada iyada waxay u sugnaatay xooggu yacnii cidda marka tirada badan ee kasrada u saaxiibka ah ya ayaa markaysagaa dee yacni markaa halabada markaa yeelan kara oo alkasratu taqribu shajaaca waata la yidhaahdo yacni faruhu geesinimada waa ka qaalib noqdaan marka uxsiyaha lakum waa idiin koobayaa oo waa idiin tirinayaabaa macnuhu u dhacaya uma uwafiikum iyaaha uma uwafiikum waa idiin dhammaystirayaa iyaaha ay jazaaha yacni jazaaha abaalmarinteeda camalladaas yacni ayaan markaa abaalmarinteeda idiin dhammaystiraya ay jazaa acmaalikum iyaaha waxaa looga jeedaa camalladii marka jazaa mudaafa marka loo qadarana waxay noqonaysaa camallada abaalmarintoodaan idiin dhammaystiraya uma uwafiikum dabeed waa idiin wafaynaya waa idiin dhammaystirayaa iyaaha ay jazaaha jazaa acmaalikum camaladiinna abaalmarintooda in dhammaystirayaan faman wajada ku kastoo hela khayran khayr hela oo bimacnaa wax khayra la yimaada falyaxmad illaah allah ha mahadiyo oo rabbi ha u mahad mahadnaqo waman wajada ku kastoo hela hayra daalika waxaan markaa khayr ahayn hela falaa yaluumanna ilaa nafsah yacnii shar hadduu helo oo markaa sharda uu la yimi falaa yaluumanna yaanu canaananin yaanu canaanan ilaa nafsahu naftiisa mooye cid kale yaanu canaanan falaa yaluumanna yaanu canaanan yana canaanan yaanu canaanan ilaa nafsahu naftiisa mooyaane cid kale yaanu canaanan qaala saciidun saciid ibnu cabdilcasiis attanuukhi waxa uu yidhi kaana abuu idriisa abuu idriis alkhawlaani wuxuu ahaan jiray idaa xaddasa bi hada alxadiisi markuu ku waramo xadiiskan jatha calaa rukbatayh waa jilba joogsan jiroo labadiisa ruug buu ku jilba joogsan jiray oo isagoo jilba joog markaa ugu taagan ayuu xadiidka sheegi jiray markuu xadiidkan sheegaayo waa looga soo naqliyey isagu markaa abu idriis toos wax uga warin maayo rabiicata bna yaziid ayaa u dhaxeeya marka laakiin waa looga sheegay rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa ruwiina can alimaami axmeda ibni xambalin raximah ullah waxaa naloo soo wariyey sida fiicani waa in loo dabdiyo waruwiina waawga la shado muqayaru siiqana laga dhigo yacni sidaas ayaa fiican wa rawaynaa baa kollay ii qora nushadan hayo laakiin nusakha wa ruwiina qoraya ayaa fiican wa ruwiina waxaa naloo soo wariyey can alimaami axmeda bni xambalin axmed ibnu xambal ahaaday raximahu llahu qaala inuu yidhi laysa liahli shaami reer shaam uma sugna xadiisun ashrafu min hada alxadiis xadiis ka sharaf badan xadiidkan reer shaam uma sugna oo reer shaam ma soo werin xadiiska sanadkiisu waa shaami waa shaami weeye abudarna waa degay shaam waa degay marka xadiiskani waa xadiisulqudsi waa xadiis dheer waxaana ku sugan yaa cibaadii allah inuu ku celcelinaayo toban goor ayuu mar walba allah odhanayaa yaa cibaadii yaa cibaadii yaa cibaadii yaa cibaadii waxaanuu xadiisku sheegayaa ilaahay dulmiga inuu iska xarimay oo ilahay waxba dulmiyo ina allaha laa yadlimu annaasa shay'a ilaahay dadka waxba kama dulmiyo wuxuu ilaahay dulmiyaa ma jiro dulmiga haddaba rabbi iska xarimay waa maxay dulmiga waxay culammadu ku tacriifiyaan inuu yahay dulmigu inuu yahay wadcu shayi fii hayri mawdicih shay aan maxalkiisii la dhigin inuu markaa dulmigu noqonayo ama naqsulxaqi inuu yahay xaqa in la nuqsaamiyo dulmigu inuu yahay dulmigu inuu yahay ayay markaa ku fasireen bacdu ahlicilmi oo yidhi waa jiraan atasarufi mulki alghayr mulki cid kale leedahay in lagu tasarufaa la yidhaahdaa dulmi qaar baa sidaa u itlaaqay qaarna qayd bay sii raaciyeen oo yacni loogu tasarufo yacni si aan marka waxa weeye sax ahayn yacan loogu tasarufo qaar baa qaydkaa ku daray markii ishkaalla ku soo arooreen calaa kulli xaal ilaahay cid ma dulmiyo wuxuu ku sifaysan yahay cadli dulmina waa ka nasaahan yahay habay yaraatee wax dulmiya lama yimaado maa mid cadli u saaxiiba allah oo cidii dembi aynay galabsan dhalada ka saari maayo khayray shaqaysatayna ka lumin maayo labada midna allah ma samaynayo dembi aanu kasban in cid korka uu ka saaro oo uu ku ciqaabo ma dhacayso mustaxiil bay ka tahay waa mid markaa iska xarimay oo xaaraan bay ka tahay innii xaramtu dulma calaa nafsi waxaa laga qaadanaya allah inuu wax iska xarimaa inay bannaantahy allah cid wax ka xaaraantinimaysaa ma jirto cid kale oo allah wax ka xarimtaa ma jirto caqli waxba kama xaaraantinimaynayo qiyaasan cala almakhluuqna waxba looga xaaraantinimaayo qiyaasan cala almakhluuqna wax looga xarimayaa ma jiro marka allah wax waa iska xarimaa wax waa iska xaaraantinimeeyaa waxna waa isku waajibiyaa ya waxna waa isku waajibiyaa taasina wax dhibi kuma sugna in saas marka waxa weeye yacni la yidhaahdo allah wax waa isku waajibiyaa waxna waa iska xarimaa kataba rabbukum cala nafsi araxma ya siduu raxmadda isugu waajibiyey ayuu dulmigana isaga xarima wuxuu kaloo yacni xadiisku sheegayaa inuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam allah ka soo wariyey inuu allah yidhi dulmigii idinkana waa idinka xarimay dhexdiinna ay hasdulmiina wajacaltuu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu marka dulmigu waa xaaraan anwaacda dulmigao dhan baa soo gelaysa hadday tahay waxa weeye dadka xuquuqdooda in lagu xadgudbo oo tacaddi lala yimaado hadday tahay dulmigii weynaanshaha badnaa ee shirkiga ahaa hadday tahay waxa weeye dulmiga macaasida ah oo dembiyada ah yacni markaa in macaasi iyo dembiye lala yimaado kullu daalika waa shay muxarama aan bannaanayn waxaa kaloo allahu yidhi addoommadaydii oo dhammaan waa lunsantihiin midaan hanuuniyo mooyaane dalaalka waxaa loo isticmaalo laba siyoodoo cilmiga in khaafil laga yaho aan la garanayn dalaal waa la yidhahdaa xaqii in laga baydhsan yahay oo aan markaa waxa weeye lagu qumanaynna yacni waa la yidhaahdaa dalaal waa la yidhahdaa marka labada mid walba dee ilaahay baa ruuxa ka hanuuniya hidaayada allah baa bixiya hadday tahay xaggii cilmiga iyo hadday tahay xaggii markaa dariiqa xaqa in la qaado mid walba oo la sulansiiyo la waafajiyo ruuxa yacnii khayrka la waafajiyo oo wanaagga lagu hanuuniyo dalaalka oo looga jeedo tafaasiisha shareecada inaan loo aqoon lahayn waxay culammada qaar ku fasireen wawajadaka daallan fahadaa yaa dalaalka culammada qaar waxay ku fasireen in laga tilmaamaayo tafaasiir kalea ku jirtee culamada qaar waxay ku fasireen bimacnaa tafaasiisha iyo axkaamta shareecada ayaanan mufasalan u garanaynin maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan yacni waxa weeye axkaamta kitaabku sheegaayo si mufasala umaad garanayn looma jeedo allah maad garanayn lagama tilmaamaayo waayo nebigu allah waa yaqaanay allahna waa caabudi jiray tawxiidna waa la iman jiray cibaadada keligii ayuu caabudi jiray allah oo keliya ayuu allah allahoo keliya caabudi jiray cid lama caabudi jirin marnaba shirki lama iman ya ilaahay baa dhowray marnaba shirki lama iman laakiin dalaalka waxaa laga tilmaamayaa inaad ghaafil ka ahayd yacni axkaamta shareecada iyo tafaasiisha shareecada inaad markaa ghaafil ka ahayd baa laga tilmaamaya dee cilmiga allah baa bixiya macnaha labaad oo ku saabsan yacni dariiqa xaqa ana allah baa cid waafajiya laga tilmaamaya oo cid kastoo hanuunsan dee allah baa hanuuniyey alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah waatay ahlu jannu odhanayaan markay jannada galaan yacni maannu hanuunneen haddii aan allahna hanuunin lahayn waxaannu ku hanuunnay hanuuninta allahna hanuuniyey baa macnuhu dhacay dhammaantiin waa gaajaysantii midaan quudiye mooyaane marka allah barya marka baryada ilaaha in lagu dadaalo oo waxyaalaha wanaagsan allah laga baryo hadday hanuunka tahay hadday quudka tahay iyo cuntadii arsaaqda hadday tahay markaa dharka yacni dhammaan in allah laga baryo allah la ysku xidho oo baryada ilaahay lala yimaadaa laga qaadanaya addoommadaydiio waa dembaabaysaan habeen iyo maalinba gudahooda waa dembaabaysaan anna dembiyadoo dhan baan dhaafaa ee dembidhaaf weydiista waa idiin dhaafaya hadda ay weydiisataan istikfaarka in la badsadaa fiican oo istikfaarka yacni lagu dadaalo nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi innii la astakfiru fi lyowmi miata mara ya boqol goor baan ilahay dembidhaaf weydiistaa yaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood astakfir allah wa atuubu ilayhi majlisu fadhiistay bay saxaabadu waxay u tirin jireen boqol goor inuu yidhi ya a'immada qaarkood waxaa la weydiiyey inuu ruuxu tasbiixda fara badsado iyo inuu istikfaarta badsado teebaa labada u fiican dabeedna wuxuu ku jawaabay a'immadii hore imaam ka midaa la weydiinaya wuxuu ku jawaabay maradu uska ga'ahi maydhitaankay uga baahi badan tahay in udgoon iyo cadar la mariyo waxay uga baahi badan tahay in la maydho yacni wuxuu tilmaamayaa tasbiixdu waxay ka dhigan tahay udgoonkii marada lagu buufinayo la marinayo kalay ka dhigantahay istikfaarkuna maydhistii buu ka dhigan yahy haddii maro uskaga dee udgeen aad ku shubto shubto dee waxaweeye uskagii waa ka muuqdaa waa jirtaa dee in caraf wanaagsan ah uu kasoo ka soo baxayo laakiin dee muuqeedii waxaa la arkaa dee inay markaa uskag tahay ayaa la arkaayo dee cadarku uskagii ka tegsiin maayo uskagii ka tegsiin maayo saas aawoodee istikfaarka in la farabadsadaa laga qaadanaya aada loogu dadaalo addoommadaydiiow ima dhibi kartaan si ay i dhibtaan imana anfici kartaan si ay i anfacdaan marka dararkii waa la nafiyey waxaa dhacday iidaaga in la sugay yu'diini ibnu aadam yasubu addahra wa ana addahru ay muqallibu dahri marka iidaaga waxaa la yidhaahdaa waa waxa iska khafiifka a ah baa la yidhaahdaa yacni masalan haddii ruux ku caayo dee dhib weyn kuma gaadhsiin xoogaa waad dhibsanaysaa cayda u kacaayo laakiin haddaanaad isku shiddayn dee waxay ku yeelaysaa ma jirto ya waxay ku yeelaysaa ma jirto qofka markaysaga cayda la imanayaanay dee ku sii xunta nin baa markaysaga nin kale maagay oo yacni qiso ay ahlucilmiga qaarkood soo naqliyeen qaarna aybay u nisbeeyaan marka waxa weeye ilaa saxaabadii saxaabi bay u tiiriyaan hadalkaa in lagu yidhi ma uusaa ku jawaabin wuxuu ihi waxaan ku caayayaa cay yadkhulu macaka alqabra cay qabriga kula gashaan kugu caayee buui markaasuu macaka yadkhulu laa macyu aday qabriga kula gelaysaa aniga ila geli maysa buui waayo camalkaagii aday qabriga kula gelaysaaye aniga ila geli maysa buui marka iidaagii waa caydaas oo kale weeye iidaag waxaa khafiifkaa loo isticmaalaa marka dararkii waa la nafiyey laakiin iidaagii waa la sugay iidaaga la sugayaana waxaa laga tilmaamayaa waa in allah la caayo ama la canjarafeeyo ama la dhaleeceeyo ama shariig iyo ubad iyo loo nisbeeyo waxyaalaha kufriyaadka ah taasi nooc iidaa ayaa markaa ku jirta oo marka waxaweeye dee yacni marka allah uu diidaayo oo marka waxaweeye uu karaahiyaysanayo laakiin dararkii waa la nafiyey wax dararoo allah la gaadhsiin karaa ma jiro addoommadaydii oo dhammaantiin haddii insigiinna iyo jinkiinna kulligiin haddaa ku wada sugnaataan ka idinku taqwada badan qalbigiisoo miidhan haddaa ku wada sugnaataan taqwadiis oo bimacnaa kulligiin haddaa wada yeelan lahaydeen qalbiga nebi maxamed oo kale xagga taqwada mulkigayga waxba kumaydaan siyaadiseen shaynaba habay ii yaraateen haddii kulligiin aa ku wada sugnaan lahaydeen ka idinku gaalnimada iyo fujuurka iyo xumaanta badan qalbigiisa oo miidhan wada yeelan lahaydeen qalbiga ibliis yaa afjaru rajul wuxuu noqonayaa ibliis atqaa rajulna wuxuu noqonayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka qalbiga ibliis oo miidhan haddaad wada yeelan lahaydeen xagga faajirnimada iyo kufriga iyo gaalnimada mulkigayga shaynaba kama nuqsaamaysan waxay u dhimi lahayd ma jirto marka addoommadu inay iyo khayrka la yimaadaan iyagay anfacaysaaye ilaahay wax u tari maayaan wanaag haddaynu la nimaadno waa wax innaga ina anfacaya nafcigaasi waa nafci qaasir ah wax tar ilaahay u gudbaya ma ah haddii aynu xumaan la nimaadnana innaga ina dhibaysaa ilaahay waxba yeeli mayno addoommadaydii oo dhammaantiin haddaa eh, waxaad doonaysaan in wada weydiisataan oo iga wada baridaan oo kulligiin aan wada siiyo waxaad doonaysaan waxaan hayo waxba kama nuqsaamiseen yani sida ilaahay mulkigiisu waasicu yahay khasnadiisu u ballaaran yihiin ayay caddaynaysa marka ilaa kamaa yanqusu lmikhyadu mikhyadka waxaa loo jeeda waa irbada ayaa loo jeeda waa litaqriib baa taas laynoogu matay fahamkaa laynagu soo dhoweynay addoommadaydiiow camalladiinnii un weeye yacni markaa arrinku ama qisadu waxay tahay camalladiinnaan idiin koobayaa ama waxaa idinka dhacaya khayr iyo sharba waa camalladiinnii anna waa idin koobaya camalladaas waa idin ururinayaa deedna waa idinka abaalmarinayaa suma uwafiikum iyaaha abaalmarinta weynna aakhiray dhacaysaa laakiin wax ka mida ah abaalmarinta waa dhacdaa adduunyadaba in lagu abaalmariyo laakiin abaalmarinta weyni waxay dhacaysaa aakhiro kii khayr marka waxa weye la kulmaa oo khayr sameeyaa allaha mahadiyo qofka oo wax kastoo taaca oo ka dhaca inuu ilaahay ugu shukri naqo weeye lain shakartum laaziidannakum ya haddaad shukri naqdaan waa idiin kordhinayaa markaad khayr samayso haddaad khayrkii ku shukrido dee khayr kale inuu ilaahay ku waafajiyo ayuu kugu kordhinayaa ya marka allah waa in loo mahadnaqaa kii waxa weeye markaa waxaan khayr ahayn la yimaadaana naftiisa mooye cid kale ayaanu canaanan laakiin intuu nool yahay waxa u furan toobadkeen baa u furan baabun fi lxasi cala lisdiyaadi min alkhayri fii awaakhir alcumur baabun ay hada baabun kani baab weeye baabkaasoo filxasi yacni ku sugan boorinta la boorinaayo o la tirtirsiyaayo cala alisdiyaadi in la kororsado min alkhayri khayrka la kororsado fii awaakhir alcumur cimriga dabayaaqadiisa in khayrarka la badsado in la booriyo ayuu baabku ku saabsan yahy oo marka qofku dee da uu noqdo waa inuu khayrka sii badsadaa iyadoo mar walba khayrka inuu badsado laga rabo ayaa hadda markuu da' noqdona dee ay ka sii xag jirtaa inuu markaa khayrka sii farabadsado qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi awalam nucammirkum miyaannaan idin cimri dheerayn maa yatadakkaru fiihi wakhti uu waantoobaayo man tadakkara kii waantoobay yacni wakhti uu ku waantoobi karo kii waantoobayey miyaannaan idinku cimri siinoo idin cimri dheerayn waa idin cimri dheeraynaa loo jeedaa ay cammarnaakum maa yatadakkaru fiihi man tadakkar wa jaa'akum waxaa idin yimi annadiiru kii digaayaa idin yimi oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa idin yimi saa waa loo fasiray sidaas waa loo fasiray awjuhda kalena waa arki doonaa marka wajaa'akum annadiir waxaa lagu cadfayaa awalam nucammirkum baa waxay tahay nafyu nafyi isbaatio yacni haddii nafyi laba nafyi iska daba dhacaan hadalku muhbat buu noqonayaa wax la sugay marka lamtii oo adaatu nafyin ah iyo hamsadii oo marka waxa shibu nafyi iskaga sugan yahay oo macno nafyi isaga dhacaysa oo shabah ku leh ayaa kulmay marka macnuhu wuxuu dhacaya cammarnaakum waa idin cimri dheerayna waa idin cimri siinay waa idin cimri siinay marka camarnaakum taasaa lagu cadfayaa wa jaa'akum nadiir min xaysu macnaa laga qaadanayo cammarnaakum oo min xaysu almacnaa laga qaadanaayo ayaa lagu cadfaya waja'akum nadiir qaala ibnu cabbaasin radia allahu canhuma cabdullahi bnu cabaas wuxuu yihi walmuxaqiquuna iyo culammada muxaqiqiinta ee umuuraha taxqiijiyaa oo markaa hubsadaa adiladoodana u raadiyaa waxay yidhaahdeen macnaahu macnihiisu wuxuu yahay qowlkan ilaahay macnihiisu wuxuu yahay awalam nucammirkum miyaannaan idin cimri siin oo idin cimri dheerayn sittiina sana yacnii lixdan sano miyaanaan idin cimri siin marka culammada qaarkood cimrigan yacni markaa dheer ee lagu waantoobi kari lahaa waxay ku fasireen in lixdan sano loo jeedo wa yu'ayiduhu alxadiidu aladii sanadkuruhu in sha allahu tacaala waxa ayidayuu yidhio xoojinaya waxaa odhanaya nawowi baa odhanaya wa yu'ayiduhu waxaa xoojinaya qowlkaas alxadiisu aladii sanadkuruhu xadiiskaynu sheegi doonno in sha allahu tacaala hadduu ilaahay doono aynu sheegi doono ma xadiiska inoo imanaya acdar allahu limri'in akhara ajalahu xataa balaga sittiina sana wa qiila waxaa la yidhi macnaahu amaaniya casharata sana waxaa kaloo la yidhi macnihiisu waxa weeye siddeed iyo toban sano miyaanaan idin cimri siin oo dee in tuqaan gaadhay baa markaysaga sanawaad weliba u raaceen wa qiila waxaa la arbaciina sana waxaa kaloo la yidhi afartan sanaa loo jeedaa qaalahu alxasan waalkalbiy wa masruuq taabiciinta qaarkood baa yidhi xasanulbisriya ka mid yihiin yani masruuq ibn ajdac iyo kelbiya ka mid yihiin wa nuqila can ibni cabbaasin ayda cabdulahi ibnu cabbaasna waa laga soo raro saa waa laga sheegay wa naqaluu waxay soo naqliyeen culammadu anna ahla almadiinati in markaa waxa weeye madiine ehelkeedu waagii hore ee salafka kaanuu ay ahaan jireen idaa balaqa markuu gaadho axaduhum midkood arbaciina sana afartan sano markuu gaadho tafaraqa lilcibaada waxa kale waa dhigi jiray tafaraqa wuxuu markaa u gacan bannaanaan jiray oo u faaruqi jiray oo yacni markaa shuqliga kale u joojin jiray lilcibaadati cibaado ayuu markaa u gacan bannaanaan jiray o u faaruqi jiray oo tafaruqu la iman jiray yani wuxuu isu faaruqin jiray inuu cibaado keliya qaabilo culammada qaar waxay samayn jireen inta hore yani waxaweye waxay shaqaystaan iyo waxay talabulcilmi sameeyaan yani ashyaada noocaasa inay ku dadaalaan markay afartan gaadhaanna waxa kaleo dhan inay dhigi jireen dabeedna marka ay cibaado ay qaabili jireen inta cimrigooda ka hadhay suyuuti wuxuu ka mid ahaa culammadii muta'akhiriintu ka mid ahaa wuxuu caadadiisu ahayd bay yidhaahdeen ilaa afartan jir markuu gaadhaayey yacni waxaweye wax dhigista iyo yacni marka waxbarashada iyo yacni marka wax dhigista mid walba waa samayn jiray markuu afartan gaadhay tadriiskii waa joojiyey xataa wuxuu sameeyey inuu wakhtigii intii ka harsanayd wuxuu u qaybiyey inuu cibaado ku jiro iyo inuu kitub qorayo ayuu u qaybiyaa la wa qiila waxaa la layihi huwa albuluuq yacni maa yatadakkaru fiihi waxaa loo jeedaa bay yidhahdeen qaangaadhnimada qofku hadduu mukallaf noqdo qaangaadho dee cimri uu ku waantoobaa waa jiri lahaa walow cimrigiisu yaanu dheeraanbe ya oo qof kastoo dee qaangaadha oo dee waxa weeye qaangaadhnimo ku dhintay xumaantii uu la yimi dee waxa weeye ku mutaysanaya in lagu ciqaabo hadduu gaalnimo ku dhintona dee naar abadiyaa la kulmaysa aniga cimri dheer layma siin dee odhan maayo odhan maayo laakiin waa sii kala badan tahay uun awqaadda markaa qofka la siiye ee uu ku waantoobi kari lahaa unbaa ziyaado sii kale leh wa qowluhu tacaala hadalkiisa allah uu yidhi wa jaa'akum annadiir waxaa idin yimi annadiiru kii digaayaa idin yimi ay ilmundir qaala bnu cabbaasin cabdulahi bnu cabbaas wuxuu yidhi waljumhuuru iyo culammada badankooduba ay yidhaahdeen huwa nabiyu sala allahu alayh wasalam waa nebiga wa qiila waxaa la yidhi ashaybu waa cirada ka digaya waa cirada sidaana waa la yidhi qaalahu cikrimatu cikrimaasaa yidhi wa ibnu cuyaynata ibnu cuyayna yidhi wakhayruhumaa khayrkoodna waa yidhaahdeen wallaahu aclam waxaa markaa kollay la soo wariyey cabdullahi bnu cabbaas inuu ciradana markaa yidhi oo kolley waxaa macruuf ahaa inuu cabdullaahi ibnu cabbaas laga sheegay inuu ku fasiray cirada inuu ku fasiray marka qowlkan hadda uu sheikhu u nisbeeyey kolley mashhuur ma aha yacni markaa ibnu cabbaas hadalku u nisbeeyey hadal kolley caana ma aha in ibnu cabbaas nebiga ku fasiray laakiin sida marka waxa weeye caankii waxay tahay waa inuu cirada ku fasiray saas aawadeed bay baaxisiinta qaarkood waxay yidhaahdeen in ibnu cabbaas loo nisbeeyo inuu nebiga ku fasiray annadiirka nebiga ku fasiray waa waham sheekhu waa ismoodsiiyey baa baaxisiinta qaarkood ay markaa yidhaahdeen calaa kulli xaal labada weji waxaa arjaxsan in lagu fasiro annadir in looga jeeda nebiga calayhi salaatu wasalaam sababtuna waxay tahay mawdican la ysku khilaafay mooyaane meelaha kale qur'aanka annadir ku soo aroortay nebiga waa ugu timi maadaama nebiga ay ugu timi tafsiirka waxa ugu fiican tafsiiru lqur'aan bilqur'aan in qur'aanka qur'aan lagu fasiro ayaa marka ugu fiican culammada kale markay cirada ku fasirayaan waxay leeyihiin ciradii qofka marka timihiisii caddaadeen dee waa calaamad marka waxa geeridiisii inay soo dhowaanayso oo intii hore uga dhow yahay oo marka waxa weeye dee waa kaannahu digis ay tahay loo digaayo laakiin aayadda in lagu fasira calaa kulli xaal ma noqonayso sida saxiixa noqon mayso wa ama alaxaadiisu axaadiista baabkan aynu ku soo aroorinayna aroorinaynamiya axaadiista baabkan aynu ku keenayna miyaa xadiiska boqol iyo toddobiyo toban falawalu xadiiska koowaad ee baabku can abi hurayrata radia allahu canh bukhaari wuxuu ka soo wariyey abu hurayra can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi acdara allahu ila imri'in akhara ajalahu xataa balaga sittiina sana acdara allaahu ilaahay waa u cudurdaar dhammeeyey oo wax cudurdaara uma reebin ila imri'in qof akhara ajalahu uu dibdhigay ajashiisa goortuu dhimanaayo uu dibdhigo cimriga u dheereeyey ilaahay wax cudurdaara uma reebin xataa balaqa ilaa ruuxaasi uu gaadhay sittiina sana lixdan sana uu gaadhay rawaahu albukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey qaala alculamaa'u culammadu waxay yidhaahdeen macnaahu lam yatruk lahu cudran macnihiisu wuxuu noqonayaa ilaahay cudurdaar uma reebinoo wax cudurdaara ugama tegin ee cudurdaar oo dhan waa yacni u dhammeeyo waa ka suuliyey yacnii wax cudurdaaroo loo reebay innaba ma jirto mar hadduu cimrigaa dheer noolaa waxaa loo jeedaa dee nadaara iyo digitaanna soo gaadhay digitaanna soo gaadhoo wax loo sheegay macnaahu lam yatruk lahu cudran wax cudurdaara ugama teginoo uma reebin idaa amhalahu hadduu u kaadiyo haadihi almuddata muddadan uu u kaadiyo lixdanka sano ah yuqaalu waxaa la yidhahdaa acdara arajulu ninkiibaa cudurdaarkii dhammeeyey idaa balaqa alghaayata hadduu kama dambaysta gaadho fi lcuduri cudurdaarka yacnii sida markaa wax yacni qofkaasi ku cudurdaartoo dambe u hadhay innaba ma jiro marka acdara waxay noqonaysaa cudurdaarkii baa laga yacni markaa suuliyey cudurdaarkii baa laga kaxeeyey cudurdaarkii baa loo dhammeeyey wax cudurdaara u baaqii ma jiro qofka xujadu waxay ugu qumaysaa marka hore ilaahay caqli inuu siiyey mar labaadkana digitaan inuu soo gaadhay wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula rusula mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul oo marka rasuul loo soo diro risaala soo gaadhay dee cudurdaar yeelan maayo uuna qaangaadh yahay ee caqli leeyahoo caaqilna yahay yacni wax cudurdaara ma yeelanayo iyadoo qofku hadduu qaan gaadhaba digitaankaasina soo gaadhay caqlina uu leeyahay aanu cudurdaar lahayn ayaa haddana dadku waa sii kala daran yihiin oo qofka weliba cimri dheer noolaana dee wuxuu ku cudurdaarto ma helaayo walow cudurdaarkaasi yaanu ahaanba mid wax weyn u taraya oo bimacnaa cudurdaar weyn oo saa'iqaba yaanu noqone laakiin wuxuu qofku ku yara ictidaaro oo cudurdaar ka dhigto uu is yidhaahdo waxbaa kuugu jira ya hadduu markaa cimrigan gaadho oo lixdankaa sano loo kaadiyo innaba wuxuu ku cudurdaarto heli maayo waa dhici kartaa qofkii markaa da'diisu yarayd oo qaangaadh ahaa laakiin dhowr iyo toban jir ku dhintay inuu yidhaahdo dee wax badan ma noolayn yacni iyo wax la mida inuu yidhaahdo iyadoo aynay markaa waxa weeye ciqaab aynay ka baajinaynin mar hadduu qaangaadh ahaa waxna loo sheegay caqlina uu lahaa waxay ka baajinaysaa ma jirto laakiin waxaa laga tilmaamayaa cudurdaarkii waa loo sii kala fog yahay kan lixdanka sane noolaa ee cimrigaa dheer noolaa cudurdaarkii de aad buu uga fog yaho wuxuu meesha ku cudurdaartaba ma hayo inuu iska hantaataca mooye wuxuu ku cudurdaartaba dee ma hayo muxuu intaasoo dhanba markaysa markaa qabanayey iyadoo weliba la ogsoon yahay ummaddan cimrigeedu inuu gaaban yahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey inuu yidhi acmaaru ummatii maa bayna sittiina ila sabciin wa aqalluhum man yajuusu dalik cimriyada ummaddaydu waxaa loo jeedaa sida khaalibkee tirada badan leh waxay u dhaxaysaa lixdan iyo toddobaatan bay u dhaxaysaa bimacnaa haalibkoodu waxay ku dhintaan badanku inta lixdan iyo toddobaatan u dhaxaysa tobankaa sano gudahooday ku dhintaan nebi maxamed baa ku dhinto saddex iyo lixdan jir buu ku dhintay abubakar baa ku dhintoo saddexiyo lixdan jir buu ku dhintay cumar baa ku dhintoo saddexiyo lixdan jir buu ku dhintay cusmaan isagu wuxuu ka mid ahaa min alqaliil wa aqalluhum man yajuusu dalik waxa yaraa cidda intaa ka tallowday oo intaa dhaaftay toddobaatanka cidda dhaaftay ummaddayda waa yar tahay marka loo eego inta markaa intaa in ka yar ku dhimatay inta kale waxay noqonaysaa qaliil waxaa toddobaatanka dhaafaa waa yaryihiin haalibka intaa ku dhintaa laga tilmaamayo cusmaan isagu wuxuu ahaa min alqaliilo isaga cimrigiisu wuu dheeraaday yacnii siddeetan iyo markaa siyaado ayuu gaadhay cali isagu maba gaadhinba cimrigaas cali ibnu abi taalib isagu cimrigaa maba gaadhinbo yacni markaa cumrulghaalibkii kuma sinmin marka maadaamay sidaas tahay da'daa qofkii noolaa cudurdaar uma hadhin caqlina leh digitaanna soo gaadhay saas aawadeed waa inuu markaa hadduu cimrigaa gaadho si gaara waa inuu khayraadka ugu dadaalaa iyadoo dadkaba laga wada rabo khayrka inay ku dadaalaan ayaa haddana markaa dadka cimrigan gaadhayna si gaara looga sii rabaa inay dadaalka badiyaan waayo dee wuxuu markaa taagan yahay yacni xabaashii waa u sii dhowaaday yaa geeri qarkeed buu taagan yahay yaa yacni geeri qarkeed ayuu markaa taagan yahay sida markaa waxa weeye maluhu soo degdegaayo mar walbana marka wuxuu u dhowaanayaa geeridii waxaynu ka dhigannahay dad safar ku jiraynu ka dhigannahay oo socda yaa oo maalin walba markaysaga markaa in dhaqaaqaya in soconaya in soconaya waxaynu u soconaynaa xaggii ajashii xaggii geeridii baynu u soconaynaa yaa yacni sannadkii hore iyo hadda isku inuma jirno bishii hore iyoba bishan isku inuma jirno wiiggii hore iyo wiiggan isku inuma jirno shalay iyo maanta geerida isku inuma jirno saacaddii hore iyo saacaddan isku inuma jirno daqiiqaddii hore iyo daqiiqaddan isku inuma jirno haddaynu u dhowaansho badanna maadaamay sidaas tahay waa in khayrkii la fara badsadaa xadiidka boqoliyo siddeed iyo toban athaani baabkana waa xadiidka labaad ee can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma cabdulaahi ibnu cabbaas qaala waxa uu yidhi kaana cumaru radia allaahu canhu yudkhilunii maca ashyaakhi badrin cumar bnu khataab radia allaahu canhu wa ardaah wuxuu ahaa mid isoo geliya maca ashyaakhi badrin yacnii odayaashii iyo shuyuukhdii beder ka qayb gashay markuu la tashanaayo ayuu anna igu soo dari jiray cabdullaahi ibnu cabbaasna dee da'diisu waa yaray markii nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam markaasuu ama uu qaangaadhay ama qaangaadhnimada qarka u saaraa ya oo wuxuu cabdullaahi ibnu cabbaas yidhi waxaa markaa nebigu dhintay anigoo qaangaadhnimada ku dhowaaday marka waxa weeye calaa kulli xaal da'diisu saasay u yareed cumar ibnu khadaab dee nebiga wuxuu ka geeri dambeeyey waxay ahayd yacni laba sano iyo badh oo abubakar hayey iyo isagoo markaa toban sano iyo bila hayey ama toban sano dee dhowr iyo labaatankii hijiriga ayuu markaa u cumar la dilay markaa dee inan yar oo dhallinyaro a ah weeye wakhtigii cumar oo weliba da'diisu yar tahay markaasuu intuu soo kaxeeyuu nimanka waaweyn ee beder ka qayb galay markuu la tashanaayo ayuu markaa u keeni jiray cabdullaahi ibnu cabbaasna oo ku soo dari jiray fakaanna bacdahum wajada fii nafsi waxaad mooddaa qaarkood yacni bacdi ka mida shuyuukhdii beder ka qayb gashay ka midii wajada fii nafsihi naftiisa inuu markaa cadho ka helay oo bimacnaa u cadhooday arrinkaa u wax ka gansaday inanka yar maxaa laydinku keenayaa oo laydinku soo daraya fa qaala wuxuu idhi bacdigaasi lima yadkhulu haada macanaa kani muxuu noola soo gelayaayo yacni markaa taladii iyo jiraa noola fadhiisanaya walanaa abnaa'un miluh iyada oo ay noo sugnaadeen inama la midi xagga da'da annaguba inama laaleeg waa leennahaye maxaa naloogu keenayaa inankan yar riwaayaadka qaarkood waxaa lagu soo wariyey cidda hadalkaa tidhi inuu ahaa cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf inuu ahaa fa qaala cumaru wuxuu yidhi cumar innahu min xaysu calimtum innahu inankani min xaysu calimtum wuxuu ka ahaaday meeshaa garanaysaan yacni min beyti nubuwa gurigii nebinimada calayhi salaatu wasalaam ayuu ka dhashayoo dee waa qaraabadii nebiga sala allahu alayh wasalam waa nebiga ilaadeerkii ruma weeye marka dee inamadiinna lama mid ahaa marka la eego maadaamu aalkii nebiga sala allahu alayh wasalam uu yahay inamadiinna lama mid ahee dee waa ka mudan yahay taasi waa xagga markaa fadliga yacni aalnimada ama qaraabada nebiga sala allahu aleyh wasalam marka laga eegaayo xaggaa fadligeeda waa sheegay fadacaanii daata yowmin gees kaluu haddana doonayaa fadligiisa inuu yacni markaa sheego xagga cilmiga midna waa xagga marka waxa weeye dhalashada uu ka dhashay qaraabadii nebiga uu yahay oo aalkii nebiga uu yahay oo min beyti nubuwa uu yahay ta labaadna waa xagga cilmigaoo wuxuu yidhi fadacaanii waa ii yeedhay ibnu cabbaas baa odhanaya cumar baa ii yeedhay daata yowmin maalin maalmaha ka mid uu yeedhay fa adkhalanii macahum waa ila soo geliyoo nimankii waaweynaaye beder ka qayb galay buu ii keenay famaa ra'aytu ma ogi annahu dacaanii inuu ii yeedhay yowmaidin maalintaas ilaa liyuriyahum inuu tusiyo mooyaane fadligayga mudnaanshahayga iyo cilmigayga inuu tusiyo mooye wax kale inuu iigu yeedhay uma ogi ra'ada waxaa looga jeedaa cilmiya liyuriyahumna liyuclimahum bay u dhacaysa qaala wuxuu uhi maa taquuluuna yagii buu su'aasha ku hormariyey wuxuu uhi maa taquuluuna maxaa ka odhanaysaan fii qowli illaahi tacaala ay fii macnaa qowli illaahi tacaala hadalka allah yidhi macnihiisa maxaa ka odhanaysa min baabi xadfi lmudaaf macnaa baa la qadaraya ida jaaa nasrullaahi waalfatx yacni markuu yimaado nasrullaahi guusha ilaahay iyo gargaarka ilaahay iyo waalfatxu furashadu markay timaado yacni suuradda ayuu ishaaro awalkeedii ayuu soo qaatay bacda albasmala muxuuna u jeedaa dee suuraddo dhan fa qaala bacduhum waxay yidhaahdeen qaarkood umirnaa waxaa nala amray oo nala faray naxmadu allaha inaannu allah mahadinno wa nastakfiruhu iyo inaannu dembidhaaf weydiisanno ay an naxmadahu wa nastakfirah idaa nasarana allahu hadduu allah noo gargaaro wa fataxa calayna uuna marka waxa noo furo fatxigana na siiyo oo gaaladii aanu ka guulaysanno inaannu markaa ilaahay aanu mahadnaqno oo aanu dembidhaaf weydiisannaa nala amray sidaa daahirka ka muuqatay sheegeen wa sakata bacduhum qaarkoodna waa aamuseenoo falam yaqul shay'an waxba may odhan qaarna waa jawaabeenoo saasay yidhahdeen fa qaala lii wuxuu igu yidhi jawaabtuu doonaayey cid ka midoo sheegtay ma jirto faqaala lii wuxuu igu yidhi haddaan ibnu cabbaas ahay akadalika taquulu ya bna cabbaas ma sidaasoo kalead odhanaysaa ibnu cabbaasow fa qultu waxaan idhi laa maya qaala wuxuu idhi famaa taquulu maxaad odhanaysa qultu waxaan idhi ibnu cabbaas baa odhanaya cabdullaahi ibnu cabbaas cabbaas inamo badan buu dhalay laakiin oo toban inan buu dhalay laakiin ibnu cabbaas haddii la itlaaqo cabdullaahi bay ku dhacaysa yaa fadli iyo qusam iyo inamada kale u dhalay yacni kuma dhacayso isagoo toban inan leh haddana ibnu cabbaas haddii la itlaaqo waxay noqotay calamun bilghalabay ku noqoto waxay u badatay uun cabdullaahi ibnu cabaas in loo jeedo marka calamun bilghalaba wax la yidhahdaa jiraa waa saas weye fa qaala lii wuxuu igu yidhi akadalika taquulu ya bna cabbaas faqultu laa qaala famaa taquulu maxaad odhanaysaa buu igu yidhi qultu waxaan idhi huwa ajalu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waa nebiga ajashiisii iyo geeridiisii baa la sheegayaa inuu nebigu dhiman doono calayhi salaatu wasalaam ayaa loo sheegaya aclamahu lahu allah waa ogeysiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam lahu liajalihi ajashiisii buu ogeysiiyey oo bimacnaa hadday saasi dhacdo waa calaamaddii geeridaada in laga tilmaamayo waa sii caddeeyey qaala wuxuu yidhi idaa jaaa nasrullaahi waalfatx macnuhu wuxuu u dhacayaa markuu yimaado nasrullaahi ilaahay guushiisu waalfatxu iyo furashadu markay timaaddo wadalika calaamatu ajalik macnuhu wuxuu dhacayaa taasi waxa weeye waa calaamadii geeridaada ka soo horraysay weeyaan ajalika khata matbaciya ku dhacay oo kaafku hoos dhigay laakiin sida saxani waxa weeye kaafka waa in la kordhigo nuskada kolle aan hayo yacni markaas sabqu waxa ku dhacay yani khata matbaci ah wadalika calaamatu ajalik yacnii ajashaadu calaamaddeedii weeye geeridaada calaamaddii ka soo horraysay weeye fasabbix bixamdi rabbika wastakfirih fasabbix tasbiixsoo ilaahay markaa nasaho xumaan ka dheere ku ammaan inuu ka dheer yahay xumaan bixamdi rabbika mahadnaqa rabbiga aad u mahadnaqayso xaalaad markaa ku dheehan tahay ama xaalaad ku lamaanaynayso wastakfirhu ilaahay dembidhaaf weydiiso innahu kaana tawaabaa innahu allah kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid toobad aqbal badan buu allah ahaaday fa qaala cumaru radia allaahu canhu markaasaa cumarna wuxuu yidhi maa aclamu minha kama ogi ilaa maa taquulu waxaad odhanaysoo sheegtay mooyaane maa taquulu bimacnaa ay maa qulta waxa aad sheegtay mooyaane wax kale anna kama ogi sidaa aad u sheegtaan anna markaa u qabaa inay tahay rawaahu albukhaariyu bukhaari baa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa fadliga ibnu cabbaas baa xadiiskan laga qaadanayaa oo inuu laba geesoodba fadli ku lahaa gees waa xagga markaa qaraabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa xaggaa wuxuu ku lahaa fadli gees kalena waa xagga cilmiga cilmigana dee nebigaa ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam marka barakadii ducada nebiga sala allahu alayh wasalam baa ka muuqatay ya oo nebigu wuxuu ugu duceeyey allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil ilaahu diinka fahansii ta'wiilkana bar ilaahu diinka fahansii ta'wiilkana bar ducadaa waa loo aqbalay saas aawadeed wuxuu ahaa markaa yacni aad buu u cilmi badnaa qur'aankana aad buu ugu sii aqoon badnaa qur'aankana aad buu ugu sii aqoon badnaa mar baa la weydiiyo lagu yidhi maxaad ku gaadhay yacni cilmigan wuxuu idhi bilisaanin sa'uul wa qalbin caquul waxaan ku gaadhay carab su'aal badan iyo qalbi weelayn badan ijtihaad badanna waa la yimi oo aad buu u dadaalay inaan ansaarta ka mida ah ayuu wuxuu ku yidhi oo ay isku fac ahaayeen eh, hadda saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waa tiro badan yihiin oo waa joogaan inaynu ka faa'iidaysanno sowmaha oo cilmiga baranno in laynoo baahdaa laga yaabaa markaasaa dabeedna wuxuu ku yidhi la yaab baa ku sugnaaday ibnu cabbaasowe yaa kuu baahanaya adiga yaa inoo baahanaya inankii kale markaa dadaalkii lama imano waan iska dadaalay buuri waxaan samayn jiray buu ihi saxaabada ansaarta ayaan guryahooda ayaan hortegi jiray buuhi dabeedna waxaan iska fadhiisan jiray buu ihi bannaanka markaysagaa dabadda oo halkaas dabaysha iyo yacni marka ay ugu dhacayaan waxaan sugayaa inuu salaadda casar marka u soo baxo aan sii raaco dabeedna intaa aan su'aala ka gaadhsiiyo ya markuu hadhow soo baxo casarka u soo baxo ayuu igu naxaa buuhi markaasuu maxaa ku keenay maad marka waxa weye i yeedhid anaa ku iman lahaaye yani ixtiraam uu markaysaga ah, qaraabada nebiga sala allahu alay slam ay ixtiraamayaan daraaddeed maad i yeedhid may waxa weeye waxaan aniga aaliba anaa wax doonaya aniga ayaa wax doonaya haddaan markaa ku garaaci lahaa buu yidhi waa soo dhowayn lahaa laakiin waxaan doonayay inaan markaa wax dhibisa aanan ku samayn waana karaahiye iyo dhibis iyo waxaasi aynay ka iman baan doonayey wuxuu sugayay ilaa intuu soo baxay walow annahum sabaruu xataa takhruja ilayhim lakaana khayran lahum wuxuu ku dhaqmayey yacni marka waxa weyaan aayaddaas an la sabro ilaa inta uu u soo baxayo nebigu calayhi salaatu wasalaam baa khayr u lahayd inay u yeedhaan oo markaysaa dabadda ka dhawaaqaan nimankii reer miyiga ahaa oo yidhahdaan maxamedow noo soo bax aayaddaas waa tii ku soo degtay tiibu waxaa markaa u fahmeen yacni marka ahlucilmigu in waxa weeye ciddii yacni markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaxalkiisii haysay oo la doonaayo cilmiga in laga faa'iidaystana saasoo kale in loo ixtiraamo oo aan la iscaajin oo aan marka waxa weeye markaa la dhibin yacni markaa eh, taasay marka waxaway ka qaateen saas aawadeed markaasaan dabeedna marka waxa markuu ii soo baxo aan su'aasha weydiin jiray buuri marka dadaal badanna waa la yimi barakadii ducada nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa ka muuqata cumar markuu doonay fadligiisa xagga cilmiga inuu markaa u tuso toos su'aashii markiiba isaga ma weydiin oo sida mudnaanshaha cilmi ee uu leeyahay u muuqato ayuu markii hore su'aasha iyaga ku hormariyey markay su'aashii qaarkoodna ka gaabsadeen qaarkoodna sidii marka waxa weeye macnihii siyaadada ahaa ee laga fahmaayey aan daahirka ka muuqanaynin aan aayaadka sariixa ku ahayne ku caddayn ee istimbaadka u baahnaa markii waxaweeye cid ka midii sheegi weyday ayuu ibnu cabaas weydiiyey markuu ibnu cabaas weydiiya ibnu cabaas sheegay halkaana waxaa muuqatay fadliga uu ka leeyahay xagga cilmiga ayaa muuqatay marka dee haddii xaggii qaraabada nebiga inay aalkii nebiga uu yahay oo beytu nubuwa ka dhashay iyo inuu xaggii cilmiga ku mudan yahay labadaba markay muuqatay macno loo diidaa meesha ma jiro inama aan la mid ahayn xagga cilmiga iyo xagga fadligana in lala tartansiiyaa ma imanayso in lala tartansiiyaa ma imanayso taasna waxaa laga qaadanayaa marka cid lala shawraayo cidda ahlufadliga in lala shawro cumar bnu khataab wuxuu la shawri jiray dadka yacni raggii beder ka qayb galay ayaa fadliga ay leeyihiin daraaddeed iyo saabiqada ay leeyihiin ayuu la tashan jiro ula shawri jiray laakiin yacni qof qof markaa saasoo kale ku soo daraa waa jiri jirtay sidaa ugu soo daray cabdullaahi bnu cabaas ugu soo daray marka waxaa laga qaadanayaa cidda markaa fadliga leh in la ixtiraamo oo fadligooda la muujiya laga qaadanaya cid markaa da'doodu yar tahay haddii markaa fadli siyaada a leedahayna fadligooda in la tanwiihiyo sare loo qaado lagu ammaano ayay noqonaysa si waxa weeye markaa dadka kalena ay ugu daydaan isaga laftiisana ay ugu noqoto inuu markaa waxaweeye yacnii uu dadaalku si u sii kordhiyo oo usii siyaadiyo in lagu ammaano oo fadligiisa la muujiyo ayaa taana laga qaadanayaa waxaa kaloo aayaadka laga daliishanayaa aayadaha macno aan markaa sariix ku ahayn oo dalaalada alfaadda yacni markaa aan ku caddayn oo siyaadaha in macaanida qur'aanka laga istimbaado aan daahirka markaysa waxa lakhbada bes aan lagu kaaftoomin laakiin macaanida istimbaadka loo fiirsado oo qur'aankii lagu tadabburo ila qur'aanka waxaa loo soo dejiyey tadabbur kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab maqaasidda loo soo dejiyey qur'aanka waxaa ka mid ah waa si macaanidiisa loogu fiirsado tadabbur loola yimaado yacani maqsuud wey ya afar aayadoo qur'aana afartuba ku soo aroreen tadabburka marka tadabburkii qur'aanka lagu tadabburayay baa macaanida noocaasoo kale ka soo baxaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa tasbiixda iyo xamdinaqa iyo istikfaarka saddexdaas in la ysku daraa inay tahay markaysaga mid aad iyo aad yani markaa u fiican waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi haddaba cibaadada badso maxaa la amray sunnaha uu farabadsanaya aadka ula imanaya waa maxay waa inuu tasbiix iyo taxmiid inuu markaa ilaahay eh, u tasbiixsado u xamdi noqo dembidhaaf weydiisto intaa waa inuu la yimaado sida axaadiiska a soo socdaba inoo sheegayo axaadiista soo socotaa subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahumma kfir lii iyo subxaanaka rabbana wabixamdika allaahumma kfir lii yacni waxa weeye fadli weyn baa ku sugan sidaas aawadeed waa in dikrigaas aad loo badiya halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk